alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra ayaynu ku soo jiray xadiiska sagaaliyo toddobaatan can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rajulan qaala ya rasuula allahi maa yalbasu almuxrimu min allibaas ninbaa wuxuu nebiga ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa yalbasu lmuxrimu muxuu xidhanayaa ruuxa muxrimkii muxuu xidhanaya ruuxa xaj ama cumro ixraamtay ee xidhay muxuu xidhanayaa min allibaasi xaalay dhar tahay waxa uu xidhanaya ama ay dharka ka mid tahay qaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa yalbasu alqumusa ma xidhanayo khamiisyada wala alcamaa'ima cimaamadahana ma xidhanayo wala asaraawiilaati surwaalladana xidhan maayo walalbaraanisa maryaha markaa koofiyadda madaxa qarinaysa leh ee koofiyadi ku rakiban tahay madaxa qarinaysaa kuwaana xidhan maayo marnus waxaa la yidhaahdaa baraanisna waa lagu jamciyaaye waa marada koofiyaddeedu ku taallo oo marka inta kale la gashado ayaa koofiyaddana madaxa lagu soo daayaa taasaa baraanis la yidhahdaa walal khifaafa khufafkana xidhan maayo yacni khufafku waxa weeye waa sida sharabaadadoo kale harga ah waa wax kastoo marka waxawe cagta markaa qarinaya ilaa canqawiyada markaa qarinaya ayaa la yidhahdaa marka waxa u asal ahaa harag sida sharabaadkaoo kale ah ayaa marka u asal ahaa waqhtiyada qabowga ayaana la gashan jiray khufafkaana ma xidhanayo ilaa axadun laa yajidu naclayni mooyaane qof aan laba kabood helayn mooyaane cid kale ma xidhanayso cid kale ma xidhanayso laakiin hadduu laba kabood waayo falyalbas ha xidho khufayni laba khuf ha xidho walyaqtachumaa ha ka gooyo asfala min alkacbayni waxa markaa kacbaynka ka hooseeya markaa ha jaro oo ha gooyo walaa talbasu min athiyaabi ha xidhanina min athiyaabi dharka xaaluu ka mid yahay shayga soo socdaa shay an shay ha xidhanina shaygaasoo masahu u taabtay azacfaraanu zacfaraan u taabtay aw warsun ama waxa weeye udgoonka warsiga la yidhahda uu taabtay warsigu waa geed yacni markaa cawlan oo yacni udug leh yacni wuxuu leeyahay udgoon buu leeyahy marka waxa weeye maryaha ayaa isagana markaa la marin jiray oo sida marka waxawe sibaaqyadoo kale sibaaqyadoo kale ayaa maryaha loo marin jiray marka udgoon buu lahaa sacfaraankuna udgoon buu leeyahy marka labadaba waxaa loo diidaya udgoonkaa loo diidayaa labadaba xadiidkan waxaa nebiga la su'aalay calayhi salaatu wasalaam ruuxa muxrimka ahi waxa uu xidhanaya dadka xajka ama cumrada ixraamanaya waxay u qaybsamaan lab iyo dhadig dhadigu waxay xidhanayaan dharka waxay doonaan bay xidhanayaan waxay iska ilaalinayaan wixii udgoon le bay iska ilaalinayaan oo waa kala mid inta dambe walaa talbasuu min asiyaabi shayan masahu zacfaraanu aw warsun taas waxa ragga iyo dumarku waa ka simayin laakiin maryaha kale iyagu waa xidhanayaan cawraadkoodana waa asturayaan maryahaasi midabkay doonaan ha noqdaan noocay doonaan ha noqdaan waxay iska ilaalinayaan wixii sharcigu u diiday iska ilaalinayaan taasay markaa iska jirayaan laakiin niqaab ma niqaabanayso gabadhii walaa tantaqib almar'atu ama walaa tantaqib almar'atu walaa talbas alqufaazayn galoofyada gacmaha ma xidhanayso niqaabka wejiga lagu xidhayna ma xidhanayso labadaa mid walba way iska jiraysaa yanii galoofyadu waa wax gacmaha la gashanaayo marka waxa khaaskee gacmaha la gelinaayo ma gashanayso macnaheedu ma aha gacmaheedu ilaaba ilaa waynay faydnaadaan oo waxaa dhici karta dee waxa weeye marada ay seeto ay huwan tahay in hoosta markaa gacmuhu ay ka maraan oo lama odhanaayo muuji la odhan maayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa galoofyada gaarka ah waxaa gacmaha loo tolay ee loogu talagalay inaanay gelinaynin ayaa laga tilmaamaya mid labaadna waa loo diidaya niqaabkana waa loo diidaya niqaabkuna waxa weeye waa markaa wax loogu talagalay wejiga oo loo markaa loo gaar niqaabka wejiga ku adkayn mayso oo markaa waxa kuma xidhayso taa macnaheedu ma aha wejigeeda inayna wakhtiyada qaarkood aynay marka qarin karin e, waxa weeye waxaa dhici karta ajaanibe haddii ay markaa meesha ay joogaan inay wakhtiyada qaarkood marka mara isku soo daynayso wejiga aynay ku adkaynayn ya aynay ku adkaynayn culamada qaar waxay leeyihin wejiga yaynay taabanin laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen dhibi kuma sugna taabashadee waxaa la diidaya in lagu adkeeyaa la diidayaa taas iyadaa baa la diidaya waatay saxaabiyaadka laga soo wariyey inay samayn jireen marka ragga ay la gudboon yihiinna inay markaa sadalna maradaan isku soo dayn jirray oo wejiga ku soo dayn jiray markaan waxawe ragga dhaafnana waxa weye kashafnaa waa ka faydi jiray waa ka faydi jiray calaa kulli xaal niqaab wejiga lagu adkaynayo ama lagu xidhayo ayaa loo diidan yahay laakiin mare marka waxa yani lagu qarinayo wakhtiyada qaarkood oo aan wejigii marka waxa lagu dhejinaynin ama lagu xidhxidhayn iyadu ba'si ma leh oo dhibaato markaa dumarkii uma leh laakiin dharka noocay doonaan bay xidhanayaan raggii baa yimi xadiidka waxaa gaarnimo loo sheegay waxyaalaha ragga loo diidaayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la su'aalay muxuu xidhanayaa muxrimku dabeedna wuxuu ka jawaabay waxaanu xidhanayn sababtu maxay tahay waxa weeye sida dadka u nafciga badan ayuu nebigu wax ugu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waayo labada baabkood waxa kooban waxa loo diidaayo waxaana ballaaran waxa loo ogol yahay marka daabitkii waxa weye marka loo sheego waxa loo diidaayo macnuhu wuxuu noqonayaa wixii ka soo hadhoo dhan waa xidhan kartaan macnuhu saasuu dhacay macnuhu saasuu dhacay marka kaannahu tilmaamayo su-aashu waxay ansab ku ahayd inay weydiisaan maxaanu xidhanaynin ruuxa markaa muxrimka ah waxay shabbahdaa aayaddii allah u yidhi yas'aluunaka can alahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj su-aashoodu waxay ku saabsanayd maxaa dayaxa xaalkiisu yaho marna uu yaraanayaa marna uu weynaanayaa dabeedna waxaa looga jawaabay manaaficda waxa ku saabsan wax uga anfac badan baa looga jawaabay marka calaa kulli xaal tii marka waxa maxsuurka ahayd baa loo sheegay qamiisyada ma xidhanaayo cimaamadahana ma xidhanayo surwaaladana xidhan maayo kullu daalika waxaa laga tilmaamaya way culamadu yidhahaan wax alla wixii makhiid ay ka cabbiraan fuqahadu shaygii la tolay ee jidhka marka uu dhex gelayo ama xubin ka mida loo tolay oo uu dhex gelaayo makhiidka kaasaa looga jeedaaye ma xidhanayo ninkii muxrimkaaha ma xidhanayo wixii madaxa loo tolay na waxweyn iyaguna waa saas si laeg koofiyadihii iyo waxyaalaha ma xidhanayo khufafka ma xidhanayo oo wixii khuf ah xidhan maayo marka cimaamadaha wax alla wixii madaxa qarinaya ma xidhanayo ninka muxrimka waa inuu madaxiisu faydnaadaa ya madaxii markaa inuu faydnaadaa la rabaa wax aan madaxa markaa e, saarnayn oo ku dhegsanayn wuu harsan karaa dallaayad iyo wax la mida waa harsan karaa marna waa iskor qaban karaa aan madaxa saarnayn laakiin madaxa inuu ku dhejiyo ma aha madaxa inuu ku dhejiyo ma aha in laakiin la yidhaahdo waxa weeye waxba isma dul qaban karo tan noocaas waa arrin khalata wey qolyaha eeraantee shiicada ah ayaa waxay sameeyaan wakhtiyada marka ay xidhanayaan xajka waxa weeye waxay yidhaahdaan basaskan aanu raacayno waa in xagga sare laga furaa iyadoo baska xagga sare uu daboolan yahay ma gelayno saas aawadeed basaskay raacayaan yacni saqafka laga qaadaa markaasaa iyadoo marka waxa saqafkii sare u banaan yahay oo cirka ay u banaan yahay ayaa dabeedna marka waxa sidaa lagu kaxeeya ya ta noocaasi arrin khalata ah, oo wax saxa ah maaha hadhowna waxay gelayaan dee teendhooyin bay markayse markaa gelayaan ama guryaha laga yaaba inay wakhtiyada qaarkood galaan ama teendhooyin marka ay galaan maxay ku kala duwan yihiin markaa teendhaday gelayaan iyo marka waxa baska marka ay raacayaan ay gudagelayaan maxaa farqiga marka udhexeeya farqi ahaan maxaa udhexeeya ta kale waxaa soo aroortoo sugnaatay in nebigu calayhi salaatu wasalaam xajat alwadaac carafe isagoo taagan in marka waxa weeye wax la dul hadhinayo yacni oo waxa weeye yacni markaa saxaabada qaarkood ay hayeen ay wax ku markaa hayeen saasoo kale ay dhacday marka waxay ku tusinaysaa inayn dhib lahayn ayay markaa ku tusinaysaa hadduu markaa kaba waayo khufafkii waa xidhan karaa oo labadii xaalka noocaasa waa xidhan karaa yani xadiiska ayaa sheegay oo ruksada markaa tilmaamay marka hadduu markaa waayo inuu labadii khuf xidhanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waliyaqtachumaa asfala min alkacbayn yacni markaa ha gooyo oo waxaweye qaci ha ku sameeyo labada canqa wixii ka hooseeya yacni markaa ha ka jaro marka waxaa la rabaa dee in waxa weeye qaab khuf aynay u muuqan oo ay ka duwanaataa la rabaa yacni shay kasta oo marka waxa weeye sida sharabaadkaoo kale ah oo qarinaya ilaa canqawiyada waxay noqonayaan khuf bay markaa noqonayaan macna alkhufi ayay marka noqonayaan marka qacigan la goynaayo fuqahada qaarkood may qaadan oo waxay yidhaahdeen waxaa ku jira nooc idaacatu maala ku jira taasi waa hariib lafdiga in laga cabiro iyadoo xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam amraayo in idaacatu maal laga cabiraa waa arrin marka waxaan yani markaa yani hariib ah yani weeye laakiin waxay awilanayaan maadaama markaa xadiis kale oo aan sheegaynin uu jiro ay u qabaan inuu mansuukh yahay bay saa ka cabireen laakiin markaa lafteeda in laga cabiro ma ahayn xadiiskan markuu nebigu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam markuu waxaweye madiine ka soo baxayey weeyaan oo uu doonayey markaysa marka xajka inuu soo qabto markaa dalxulayfa meelahaasuu markaa joogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama madiinuu joogaa calaa kulli xaal waa markuu xajka u soo baxaayey markaasaa la su'aalayaa oo uu sida nebigu ku jawaabaya calayhi salaatu wasalaam markii dambe uu carafo joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay hadduu ruuxu markaa kaba waayo inuu xidho labada khuf goynta la goynaayona ma sheegin marka culammada jumhuurku waxay yidhaahdeen oo saddexda madhabood ay ka mid yihiin shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu waxay yidhaahdeen qacigu wuxuu noqonaya mid laazima buu noqonaya ilaaba ilaa wayn laga gooya qolyaha markaa jumhuurku iyagu waxay leeyihiin labada waa in la isku xambaaraa sidaas aawadeed xadiiskan horreeye ee sheegaya goynta sheegaya in qaci lagu sameeyo oo khufnimada laga saaro ayaa laazima markaa in la raaco waana xamlu lmutlaqa cala almuqayad mutlaqa iyo muqayadkii baa la ysku xambaarayaa oo muqayadka xadiidkani sheegaya taqyiidka uu sheegaayo waxaa lagu xambaaraya mutlaqa kale xadiidka kale ku soo arooray marka sidaas aawoodee ilaaba ilaa waa in la gooyaa culamada xanaabiladu marka hore waa qabeen xamlu lmutlaqa cala laakiin waxay leeyihiin marka lagu soconaayo xamlu lmutlaqa cala almuqayad daliil mutlaqa iyo mid muqayada mid xukunka itlaaqayo sii daynaya iyo mid wax ku qaydaya marka la xambaarayo shartaa loo shardiyaa shardigaa loo shardinaya waa maxay taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja waa inaynu ka laazimin caddaynta wakhtigay ummaddu u baahnayd in laga dibdhigay waa inaynay ka dhalan ee hadday ka dhalato taakhiirulbayaani can waqti alxaajati xaalka noocaasa xamlulmutlaq cala muqayad lama samaynayo waxay yidhahdeen dalxulayfe markuu nebigu hadalkan lahaa waliyaqtachumaa asfala min alkacbayn cadad kooban baa la joogay oo maqlayey jamacii weynida badnaa wuxuu ahaa ee nebiga aadka loogu yimi carafa cidda carafa la xajidayna xaajatulwadaac nebiga la xajidayna tiradooda culammadu way isku khilaafaan aadna waa u badnaayeen kollay se la isla ogol yahay ya ma afartan kun bay ahaayeen ma sagaashan kun bay ahaayeen ma boqol kun bay ahaayeen ma boqol iyo labaatan bay ahaayeen ma boqol iyo labaatan kun bay ahaayeen tiradu way badnay hadda maaragta marka jamacaa badan khudbaddu u khudbadaynaayey warkuu ka sheegay ayaa markaa waxaweeye eh, dee marka waxaweye la raacaya waxaana laga soo qaadayaa qadarka in la nasakha laga soo qaadaya waayo jamaca badan inuu ka qariyaa dee waxaweye ma suuroobayso yacni dadkii markaa jihooyinka kale ka soo xajiyey ama maka markaysa markaa ka xajiyey ama daa'if ka soo xajiyey ama meelahan kale agagaarkan kale ka soo xajiyey ama jihooyinka kale ka yimi kama warqabaan oo ma oga marka xaalka noocaasa ah dadkii way ka qarsoomaysaayo khalaa'iqda badankoodii dadka badankoodii miday ogaanayaan ma aha warka uu madiine ka yidhi ama madiine duleedkeeda uu ka yidhi miday og maaha marka ta'khiiruulbayaan can waqti alxaajati baa ka dhalanaysa haddii xamlulmutlaq cala almuqayad ay ka dhalanayso caddaynta wakhtiga ummaddu u baahnayd inuu ka dibdhigay hadday ka laazimayso ila nebigu inuu ka dibdhigaa ma suuragal ahee xaalka noocaasa waxaa laga qaadanaya waxaas inaanu shaygaasi waajib ahayn marka ayaa laga qaadanaya calaa haada waxaa lagu xambaaraya intan in la nasakhay oo xamlulmutlaq cala almuqayad aan lagu samaynayn ayaa laga qaadanaya laga dariishanayaa ayay markaa yidhaahdeen ay markaa kala baxeen waxaa laga qaadanaya xadiidka wixii udgoona inaan ruuxa muxrimka ahi lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee intaa uu muxrim ka yahay inaan u dhowaanayn zacfaraanku wuxuu leeyahy nooc udgoona buu leeyahy saas si la eg warsiga waa nabaad cawlan oo isaguna markaa udgoon leh marka maryaha ayay markaas sidii sibaaqayn oo kale ay ugu samayn jireen marka labadaba waxaa loo diidayaa oo ruuxa muxrimkaa loogu diiday udgoonka daraaddii ahlucilmigu waxay ka qaateen wax kastoo udgoon intaa uu muxrimka yahay inaanu marsanayn waxyaalaha ixraamka ku xaaraantinimoobaya ayuu ka mid yahay labyo dhadigna waa ka siman yihiin waxaa se soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu doonaayo inuu ixraamto intaanu ixraaman ka hor inuu jidhkiisa udgoon marin jiray waatay caaisha tidhi tayabtu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam liixraamihi qabla an yuxrima walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt xadiiska saxiixa rasuulka sala allahu alayh wasalam baan u udgooneeyey bay tidhi oo udgoon u mariyey ixraamnimadiisa daraaddeed uu ixraamanayo aawadeed waa ugu mariyey eh, ama cinda ixraamihi liixraamihi bimacnaa cinda ixraamihi markuu ixraamanaya agteeda qabla an yuxrima intaanu ixraaman ka hor saas aawadeed udgoon u marsaday ruuxa muxrimka ahi ama loo mariyey intaanu ixraaman ka hor eh, uduggiisii inuu ku baaqi noqdo jidhkiisa isagoo muxrima dhibi kuma sugnaan waayo waxaa la yidhaahdaa qaacida ahaan yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa shaygu inuu sii daa'imo sii jiro waxaa lagu cafiyaa waxaan lagu cafin bilowga la bilaabaayo ashyaada qaarkood baa la diidayaa in la bilaabo laakiin hadduu soo jiray inuu sii baaqi noqdo aan la diidin oo dee iminka guurka muxrimku inaanu guursan karin axaadiistu waa ku soo aroortay laa yankixu walaa yunkixu mana guursanaayo mana guurinayo oo inana guurin maayo wakhtigaas bixin maayo oo cid u meherin maayo isna ma guursanayo intaa uu ixraamka ku jiro laakiin guurkii ka horreeyey ixraamka dee loo diidi maayo la odhan maayo markaad soo xajinaysaan dumarka sii fura la odhan maayo yuktafar fi dawaami maa laa yukhtafaru fi ibtidaa shaygu inuu sii jiro waxaa lagu cafiyaa waxaan lagu cafin in waxa weeye markaa la bilaabayo aan lagu cafin walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt waxaan kaloo nabiga udgoon u mariyay caaisha tidhi marka uu xalaaloobaayo inta aanu beytka ku tawaafin ka hor xalaalowga ayaa waxaa loo qaybiyaa yani ataxallul asghar iyo ataxallul akbar taxallulka yar ama xalaalowga yar iyo xalaalowga weynaanshaha badan ama bicibaara ukhraa taxallul dhammaystiran iyo mid naaqisa waxaa soo aroorto nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi idaa ramaytum jamrat alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila annisaa haddaa markaa jamratulcaqaba tuurataan dhagax tuurka maalinta tobnaad la tuuranayo oo hal meel keliya lagu tuuraayo waa jamratu alkubraa jamratu alcaqaba toddobadaa dhagax haddaad tuurataan subaxa ciidda faqad xalla lakum kullu shay ila nisaa wax kastaaba waa idin xalaaloobeen dumarka mooyaane yacnii maxduuraadkii kale ee ku xaaraan noqday ixraamka ee sideeda aan xaaraanta u ahayni wakhtigan waa idin bannaanaanayaan waxaa laga reebayaa keliya dumarka dumarkuna waxay xalaal noqonayaan marka kacbada lagu tawaafo ha yeeshee jumhuurka culammadu waxay yidhaahdaan saddex markaa shay haddii laba ka mida lala yimaado taxallulkii yaraabaa dhacaya haddii saddexdaba lala yimaadana taxallulkii weynaanshaha badnaabaa dhacaya mid waxa weeye waa tuurashada midna waxa weeye waa xiirashada midna waa tawaafka kacbada lagu tawaafaayo saddexda laba ka mida marka la sameeyo waa taxallulkii yaraanshaha badnaa waa taxallulkii yaraa marka saddexdaba lala yimaadana waa taxallulkii dhammayska tirnaa sidaas iyadaabay yidhahdeen xadiiska aynu sheegnayna riwaayaad kale ayaa jira oo ku daraaya wa xalaqtum ku daraya iyo wadabaxtum laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ah, culammada xadiiska bacdigood waxay yidhaahdeen ziyaadaadkaasi may asixin qadarkaas ayaa saxiixa idaa ramaytum jamrat alcaqaba faqad xalla lakum kullu shay ila nisaa waana sida sheekh albaani laftiisu u odhanay laakiin jumhuurku waxay leeyihiin waa in jamratulcaqaba shay labaad raacaa saasaa jamaahirta culammadu ay qabaan ah, xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa laa yalbasu alqumusa marka qamiisyada culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa la wixii makhiid ah saynu soo sheegnay oo jidhka loo tolay oo jidhku gudagelayo ama cudwi jidhka ka midi uu gelaayo in markaa aan la xidhanayn alqumus iyo asaraawiilaat labaduba wax la dhex gelayo weeye marka almakhiid bay markaa ka cabbiraan macno markaa daabidoo guud si ay markaa u sheegaan makhiidkana looma jeedo haddii go'in marka waxa weeye uu laysku tolo laakiin wax jirku dhex gelaya aanu ahayn uu iska kala baxsan yahay ee baa laba qayd laysku tola maaha makhiidka la diidaayo ma ah dhibina kuma sugna laakiin ka la sheegaya markay makhiid leeyihiin waxaa laga tilmaamayaa waa wax jidhkii la gelinaayo oo jirka loo tolay oo loo fasilay ama cudwi acdaada ka mida markaysaga loo fasilayoo loo tolay ama gacmaha ama lugta ama caynkaasoo kale la gelinaayo ama labada lugood ama labada gacmood la gelinaayo ama jidhkao dhanba la gelinayo sida khamiiska iyo waxyaalaha la midka ah ashyaada noocaasa loo diidayaa ragga loo diidaya waynu sheegnay dumarka inaan loo diidin surwaalada haddii wax kale ay waayaan maryaha marka waxaa tolan ee fasilan shakhsigii muxrimka hadduu wax kale waayo xaaladdaa waa xidhanayaa ruksada xadiis baa loo hayaa marka hore asaalatan ruuxa muxrimka ahi ee ninka ahi waa go uu guntanaayo wuxuu ku ixraamanaya iyo go uu markaa xagga sare saarayo oo uu garbaha markaa waxa saarayo madaxa looma ogole iyo laba kabood xadiis baana ku soo aruuray saa tilmaamaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi walyuxrim axadukum fii izaarin wa ridaain wa naclayn midkiin ha ku ixraamto xajkii ama cumradii ha ku xidho gunti uu guntanayo guntiga loogama jeedo macawiis markaa waxa isku tolan laga tilmaami maayo waxaa laga tilmaamaya shay kala furan oo la guntanayo oo go' oo kale ah ayaa laga tilmaamaya iyo go' markaa waxaa degta la saaro iyo laba kabood intaas ayuu markaa ku ixraamanaya kii haddaba go'ya waaya cudurdaar wuxuu haystaa inuu markaa waxa xidhan karo yacni surwaalladoo kale marka uu xidhan karo ama qamiisoo kale haddaanu wax kale haysan qamiiska noocan dhaadheeroo kale marka inuu xidhan karo cudurdaar buu markaa tan noocaas marka u haystaa oo cudriga ayaa markaa keensaday xaaladda noocaas ah laakiin haddii uu markaa uu helayo labadii go' helaayo xaalka caynkaasa maryaha fasilanee tolan ma xidhan karo waana ku dambaabaya hadduu xidho u badrheedho waxaana ku waajibaysa fidyo ayaa ku waajibaysa sida xaramkii inuu markaa neef ku qalo yacni saasoo kalea ku waajibaysa marka taasna saas yada ah ayay markaa noqonaysa waxay isweydiiyaan su'aalada marka ruuxu xidhanayo muxrimka ahi oo cudurdaar keensaday fuqahadu waxay isweydiiyaan fatqi ma samaynayaa surwaalkii ma kala furayaa mise ma kala furaaye sidiisu ku xidhanaya yacni saraawiisha waagaa la xidhan jiray waxay ahaayeen qaar waaweyn oo haddii dawaarka laga furo gunti bay iska noqon jireen sida macawiistoo kale ay cawrada u qarin jireen waxaan hadda marka waxa qofka ku dhegsan yani waxa may ahayn waxay ahaayeen qaar ballaadhan oo haddii markaa la kala furo oo dawaarka laga furo xaggan hoose dhan wuxuu iska noqonayay markaa sidii markaa macawiistoo kale mid shabahaya oo cawraadkii u qarinaya saas bay fuqahada qaarkood yidhahdeen wakhtiga cudurdaarku keensada saraawiisha inuu xidhanayo waa inuu fadqi sameeya sidiisa aanu ku xidhan bacdu fuqahaa baa waajibiyey marka waxaad garanaysaa nooca hadda marka waxaa la isticmaalee bandanoonka la yidhaahdo ee culamada qaarkood deeba ay diidayaanba oo ay yidhahdeen waa xaaraan sheekh albaani wuxuu leeyahay albadaloonku waa xaaraan buu leeyahy surwaalkan marka waxaan markaa hadda la yaqaano ee qofka marka waxa laba cillo ku ka xaaraan yahay oo tashabuh binnasaara iyo nasaaradii oo la shabbahaayo waayo markii hore nasaara la yimi surwaalkii muslimiintu yaqaaneen ma aha waa midda labaade waxa weeye waa litajsiim alcawra waa cawrada markaysa markaa inuu yani ku dhegany yani labadaas aawadeed buu xaaraan u yahay ba ahlucilmiga qaarkood leeyihin culamada qaarna waxay leeyihiin waagii hore nasaara la timaado laakiin maadaama uu hadda mushtarak noqday ou caanbaxay oo muslimiintii marka iyo gaaladiiba ay isku wada qaateen khusuusiyadii gaalada waa ka baxay uu ku gaarka ahaa laakiin muslimiintii waagii hore xidhatay bilowday waxay ku noqdeen aasimiin waa ku dembaabeen oo tashabuha ayay ugu dembaabeen laakiin maadaama ciladii marka waxa weeye khusuusiyada ahayd ay meesha ka baxday hadda marka taa xaaraan ku noqon maayo laakiin waxay isla ogol yihiin haddii uu marka waxa weye cawradii sawirayo inuu xaaraan yahay ayay isla ogol yihiin waana sida marka waxa weeye eh, ibnu cuthaymiin iyo marka ay odhanayaan iyo culamo kaleba ay odhanayaan hadda waa bannaan yahay haddaan tajsiim ulcawra ku sugnayn lakiin culamadu waxay isla ogolyihin cala kulli xaal tajsiim alcawra haddii uu markaa ku sugan yaho cawradii markaa uu sawirayo ama ku dheggan yahay inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn ayaa laysla ogolyahy dhallinyarada qaarkood saraawashaysa waxa weeye shaki waxaanu ku jirin kuwii xaaraanta inay yihiin yacani waxa weeye hadduu fadhiisto iyo hadduu markaa sujuudsan yahayba indhaha waad kala boodaysa yacni sida waxa weeyaan marka ugu dhegan yahay oo xataa waxa weeye marka meelihii xasaaska ah ee cawrada ahaa ay u sawirmayaan ya yacani waxa weeye ay u muuqanayaan yani waxa weeye eh, aad yo aad ayay markaa u yihiin mid waxa weeye ay cawradii ka shifan tahay cawradii ka shifan tahay marka salaadda lagu tukanayaa xaaladda noocaas ee sidaas u noqdo waxay noqonaysaa marka waxawaye mid markaa ishkaal leh bay noqonaysa ya mid ishkaal leh ayay noqonaysa sheekh albani mar la weydiiyey oo lagu yidhi ka warran salaadda bandaloonka lagu tukanayo oo ruuxa markaasitaa uu markaa tukanayo salaadii iyo markaa madaxan faydan lagu tukanayo markaasuu shataana maa baynahuma salaadda marka uu tukanayo isagoo madax qaawan waa makruuha waa karaahatu tanziih laakiin isagoo marka waxa weeye madnaloolka xidhan salaadda uu tukanaya waa muxarama yani ayuu markaa sheekh albaani oo fatwadiisa markaa ku fatwooday calaa kulli xaal arrinka ku saabsan waxa weeye marka tajsiimka cawrada aad yo aad waa in waxaweye arrinkaa la ysaga waxaa kaaga filan fuqahadii inay tilmaamayaan wakhtiga cudurdaarku keensaday saraawiishan axaadiista ku soo aroortay inay isku hayaan fatqi ma ku waajibaya dawaarka uu ka furo mise ku waajibi maayo kanna waa garanaysa haddii dawaarka laga furo dee waxa weeye wax alla wax qarsooni ma jiraan ya waxa weeye haddii markaa dawaarka laga kala furo dee wax markaa qarsoonba ma jiraan mm, iska daa isagoo fadhiistee isagoo taagan aan waxba u qarsoonayn camaaimta iyo baraanistana waxaa laga qaadanaya wax kasta oo madaxa lagu qariyo koofiyad ha noqdo cimaamad ha noqdo maro la saaro ha noqdo go'o la saaro ha noqdo yacni wax kasta oo marka madaxa lagu asturaa shaygii loo bartay madaxa in lagu asturaa ha ahaado ama shaygii loo bartay aanu ahaane inuu marka waxaweeye xaaraan aanu noqonaayo ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska marka tilmaamaya saraawiisha in cudurdaarka loo xidhanayo waxaa ku soo arooray xadiis saxiixa ku sugan min xadiisi jaabir iyo min xadiisi cabdullahi bni cabbaas baa labaduba ku soo arooren waman lam yajid izaaran falyalbas saraawiila yacnii kii waxa weeye markaa izaar iyo gunti waayey saraawiil ha xidho saraawiil ha xidho sidaas yada ah ayuu xadiisku ugu yimi xadiiska siddeetan can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam jaa ila asiqaaya rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu u yimi ila asiqaaya ay ilaa maxalliha meeshii marka waxa weeye xujaajta lagu waraabinaayey ee cabbaas ku waraabinaayey ayuu nebigu yimi calayhi asalaatu wasalaam fastaqaa waa waraab dalbay oo wuxuu hi waraabiya faqaala cabaasu cabaas baa wuxuu yidhi yaa fadlu inankiisiibuu la hadlay fadli wuxuu ihi fadliyow idhab ilaa ummik hooyadaa u tag faatii rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam bisharaabin min cindi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam u keen bisharaabin cabbitaan u keen min cindiha iyada agteeda uga keen faqaala mar labaad ba haddana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isqini asqinina waa loo dabdin karaa oo facala iyo afcala meelahay isku macnaha tahay bay ka mid tahay isqini iwaraabi fa qaala wuxu uhi ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow innahum yajcaluuna aydiyahum fiih dadku yajcaluuna waa ka yeelayaan aydiyahum gacmahooda fiihi yacni weelkan aan wax ku waraabinayo gudihiisay ka yeelayaanoo waa ku qabsanayaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey weel xalan oo dee cid hore aynay ku cabbin yacni ha loogu keeno yani markaa sharaabka mm. oo wuxuu kala qashaafay waxay dadkoo dhammi ku wada cabayeen inuu nebiga markaa ugu dhiibo oo isaguna markaa u ku cabbo ayuu is yidhi marka waxa weye takriim aad sharfayso weelaan lagu cabbinoo xalan yani marka ha loogu keeno marka biyaha lagu keeno qaala mar saddexaad baa nebigu wuxuu uhi calayhi asalaau wasalaam isqinii iwaraabi dabeed waa waraabiyey fasaqaahu ayaa macnuhu udhacaya qadaran fa shariba minhu wax ka mida ayuu nebigu calayhi asalaau wasalaam cabbay uma ataa zamzama dabeedna zamsamkii ayuu yimi yani ceelkii samsamka ayuu yimi korkiisa yimi wa hum yasquun iyaga oo walxaal hum iyagu yasquuna ay dadkii markaa waraabinayaan wa fiiha ay ka shaqaynayaan yanii markaa waraabintaas ayay ka shaqaynayaan cabbaas iyo marka waxa weeye yani ubadkiisu faqaala wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam icmaluu shaqeeya oo dadka bimacnaa zamzamka waraabiya fa innakum calaa camalin saalix waayo idinku waxaa ku sugan tihiin camal wanaagsan baa ku sugan tihiin shaqo wanaagsan baa haysaane shaqeeya uma qaala dabeedna wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam lowlaa an tuqlabuu in laydinka haalib noqdo oo laydinkaga haalib noqdo oo bimacnaa dadku ay idinku qabsadaan waraabinta dadka la waraabinaayo oo laydinkagaba reeyo laydinkaga haalib noqdo haddaanan ka baqayn la lanazaltu waa markaa ka degi lahaa daabadda ama waxaan ku degi lahaa ceelka labada mid walba loo fasiray xataa adacu alxabla calaa haadih ilaa aan xadhigga saaro xataa adacu oo fa adacu dabeedna markaa aan dhigo alxabla xadhigga calaa haadihi tan markaa aan dhigo yacni waxa weye degta marka aan saaro xadhigga wa ashaara yacni caatiqahu wuxuu u jeedaa degtiisu u jeedaa halkaa degta ee garabka iyo qoorta u dhaxaysa wa ashaara wuxuu tilmaamay ilaa caatiqihi degtiisa ayuu tilmaamay degtiisa ayuu tilmaamay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cabitaan markaa doonay oo biyo markaa u baahday kadibna uu yimi cabbaas oo dadkii waraabinaya cabbaas siqaayada dadka la waraabinayo zamzamka ayuu markaas samayn jiray qurayshi waxaa jirta markaa toban arrinoo ay qaybsatay waagii hore inkastoo ay markaa badanka u bateen cidda qaadatay reer qusay ibnu kilaab baa u batay qolada uu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxay tahay qusay ibnu kilaab wuxuu ahaan jiray odaygii qureysheed buu ahaan jiray qurayshna ururiyey kacbada furaheeda lala soo wareegey kacbada waagii hore waxaa ahaan jiray banuu khusaaca ahaan jirtay qabiil aan quraysh ahayn oo bani khusaaca la yidhahdo carabta ka mida ayaa waagii hore hayn jiray siday nimankaasi u hayeen qusay ibnu kilaab baa kala wareegay odaygii qureysheeda dasaynay markaa lahayd oo waxa dhacday ninkii markaa waxa weeye reer bani khusaace ee furaha u hayay kacbada furaheeda hayay ayaa sakhraamo khamri bu cabbay isagoo sakhraan ah ayaa qusay u yimi oo wuxuu yidhi war furaha kacbadayga iibi wuxuu yidhi kaa iibii waa la gorgortamay qiimaa la isla gaadhay qiimihii buu markaas siiyey ii qor buu yidhi waa u qoray waa u saxeexay furihiina waa siiyey qiso noocaasaa ah markaa furuhu ugu soo wareegay quraysh ugu yimi markii dambe markii la isku qabsaday dee waxa la yidhi waa taastaaso wax alla wixeeduba waa wada dhammaadeenba xolihiina waabu qaatayba ya waxay noqotay marka waxa weeye in quraysh markii dambe looga hadho waa lagu dhaleeceeyey bani khusaaco oo markaysa markaa dee inay weliba waxaan filayaa waxa inay khamri ahayd wuxuu ku iibsaday laakiin wuu sakhraansanaan calaa kulli xaal markuu iibinayey marka qusay ibnu kilaab waa ninkii ururiyey quraysh ururiyey marka manaasibtii waxa u batay qusay baa u badnaa maadaama odaygu qureysheed yahay markii dambena tafiirtiisii hadday calankii tahay hadday xijaabadii tahay hadday markaa tahay nsiqaayadii tahay yani waxaweeye yani umuurihii waxa u batay qusay ibnu kilaab baa u batay cabdidaar baana usii batay weliba maadaama marka awlaaddii qusay ugu weynaa cabdidaar ayaa u batay oo cabdimanaaf ka batay inta uu manaasibta u qaatay qoladan reer banu haashim waxaa la siiyey siqaayada xujaajta waraabiya shaqadaa laydinkuma qabsado yani waxa weye adigu calaa kulli xaal sidaasaa marka waa cabdumualib uu ku waraabin jiray akhiiran markii dambe cabbaas bay marka u timid cabbaas sidii buu ku waraabinayey marka cabbaas oo waraabinaya dadkii isagiiyo tafiirtiisu ay waraabinayaan ayaa nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu yihi waraabi cabbaas wuxuu la jeclaystay dee weel xalan oo aan cid hore ku cabbin in nebiga lagu siiyo biyo inankii sifadiibuu ku yidhi hooyadaa u tago nebiga markaa sharaab uga keen wuxuu cabbo dabeed mar labaad buu ku celiyey isqini markaasuu deedna cudurdaarkii sheegay yaa rasuul allahi innahum yajcaluuna aydiyahum fii dadkii oo dhan baa wada taabanaya caamatu nnaas ya mar saddexaad buu ku celiyey dee markuu saddex goor ku celiyey cudurdaarkiina laga aqbali waayey waxay noqotay inuu waraabiyo sidii baa marka uu nebiga ku waraabiyey sidii baa nebiguna ku cabbay calayhi salaatu wasalaam masaa'il baa lagala baxayaa waxaa lagala baxayaa in waxa weeye markaa cid shaqada waraabinta iyo wax la mida ku qaabilsan haddii laha waraabi in marka waxa weeye su'aashii la diidayay inaynay ahayn su-aashii la diidayay inayna soo gelayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa asalku inay tahaaro tahay oo dadku marka waxa weelkay ku cabbayaan iyo waxay taabanayaan iyo waxa u asala inay daahir tahay oo wax najaaseeye mar haddaan lahayninoo cad tahaaradii baa lagu xambaaraya waxaa kaloo laga qaadanaya waswasada in layska daayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya lagala baxayaa sida cabbaas oo nebiga adeer u ah marlabaadkana da' ahaan ka weyn uu nebiga calayhi salaatu wasalaam u ixtiraamayey da ahaanna waa uga weynaa xagga kalena adeerkii rum u ahaa marka waa kan yidhi yaa fadlu idhab ilaa ummik faati rasuula allahi sala allahu alay waslam bisharaabin min cindiha saas yada waa ka yidhi mar baa lagu yidhi bale cabbaas adigiyo nebiga kiine weyn markaasuu yidhi isagaa weyne laakiin anigu waan ka horraan dhashay isagaa weyne laakiin anigu waan ka horraan dhashay biyaha zamzamku biyo arlada ku sugan waa biyaha ugu mudan ee ugu fadliga badan waa biyo barakaysan biyo barakaysan wey marka waxa fiican biyahaas in la cabbo istishfaana waa loo cabbaa tabarukna waa loo cabbaa dadka xujaajtii wakhtigay joogaan maka inay cabbaan oo farabadsadaan cabbitaankooda waa la sunneeyaa oo mustaxab waxaana fiican weliba in lagu ducaysto waxaa la soo wariyey maau zamzama lima shuriba lah biyaha zamzamku waxay u sugnaadeen wixii loo cabbo inkastoo xadiiskaas sixadiisa culamada qaarkood ay ka hadleen laakiin bacdu ahlicilmi baa qaarkood taxsiiniyeen qaarkoodna saxiixiyeen marka waxa weeye bacdu ahlicilmi waa soo dhoweyn jireen laakiin bacdii dacileeyey ayaa jira waxaa soo arooray oo saxiixa caamu tucmin wa shifaau suqmin yacni saxiixa waxaa ku sugan waa acaamu tucmin waa cunto la cuno biyaha zamsamku wa shifaau suqminna waa asaxday yacni dawa yihiin oo xanuunka daway ka yihiin dawo ayay ka yihiin iyaduna waxa weye waa saxiixa qadarka hore ayaa ku sugan fii saxiixi muslim innahaa طacaamu tucmin inta kalena waxaan filayaa inay ahlucilmigu odhan jireen shardiga muslim bay ku asaxday marka biyahaasi waa biyo mubaaraka mawdica markaa maka uun maahee haddii xataa la qaato meelaha kale lagu cabbaa barakadii sidii bay ugu sugantay saas aawadeed yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu keeni jiray madiine ayaa loogu keeni jiray madiine ayaa loogu keeni jiray heshiiskii sulxulxudaybiya markuu dhacay suhayl ibni camrin wuxuu ka codsaday inuu markaa u soo dhiibo marba dee laba qarbad oo markaysa markaa biyo ah ama biyo u soo dhiibo zamzam ah markaasaa laba qarbad loo soo dhiibi jiro biyo ah markaasaa dabeedna markaa waxaynu ku isticmaali jiray madiine isagoo jooga marka biyahaasi waxa weye saasay u baraka badan yihin nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam haddaanan ka baqayn dadku inay idinku qabsadaan waraabinta xujaajta la waraabinaayo oo idinkagaba haalib noqdaan haddaanan taa ka baqayn waxbaan ka waraabin lahaa laakiin waxaan ka baqayaa haddii aan markaysa anigu marka wax ka waraabiyo dadka kalena inay soo galaan dabeed khusuusiyadii idinku waraabin jirteen xujaajta ay meesha ka baxdo oo laydinkaga gacan sarreeya taasaan ka baqayaa waxaa laga qaadanaya shay wanaagsan in looga tegi karo mafsada laga baqaayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya waxyaalaha caamka ama waqafyada iyo ashyaada la midka ah waxyaalaha iyo ama deeqaha caamkaee la bixinayo in waxa weeye ruuxa faqiirka ah uu noqonaayo sadaqad u noqonaayo ruuxa qaniga ana inuu u noqonaayo hadiyad u noqonaayo inuu hadyadu noqonayo wa kadalika ciddii aalu beyta inuu u noqonaayo markaa hadyad u noqonayo saas aawadeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dadka ictibaarkooda waxaa la bixiyaa inay ku kala duwanaanayso huwa laha sadaqa walana hadiya qisa ayaa dhacday wakhtigii sheekh muqbil raximahullah arday badani waatay yimaadeen markaskii dammaaja ay yimaadeen markaasaa waxaa dhacdaa in dad fara badan ay keenaan waxyaalo yacni markaa raashimo iyo ashyaa la mida meeshiina waxaa lagu samayn jiray markaska cuntaa lagu samayn jiray dadka qaarkood bay ishkaal ku samaysa waay yidhahdeen cuntooyinkan la keenayo iyo raashimadan la keenayo hadday sadaqa yihiin inaguna aalubayd aynu nahay saynu u isticmaalaynaa waxa layihi sheekhaa la weydiiyey wuxuu ihi dadka kale sadaqad bay u tahay aalubaydkana hadiyad bay u tahay hadiyad ayay u tahy marka cuna xadiidka koob iyo siddeetan can cabdillaahi radia allaahu canh qaal cabdullahi bn mascuud waxa uu yidhi sanad kuufiya hadduu cabdullaahi ku dhaco waxaa loo jeedaa cabdullahi bn mascuud baa loo jeedaa qaala maa ra'aytu nabiya sala allahu aleyh wasalam sallaa salaatan bihayri miiqaatiha ila salaatayni cabdullaahi wuxuu yidhi ma arkin nabiga calayhi asalaatu wasalaam sallaa salaatan xaaluu tukaday salaad ma arag bikayri miiqaatiha wakhtigeedii wakhti aan ahayn wakhti uu tukaday ma arag salaad uu tukaday wakhtigeedii wakhti aan ahayn bimacnaa wakhtigii muctaadka loo bartay wakhti aan ahayn uu tukaday ma arag ilaa salaatayni laba salaadood mooyaane jamaca bayna almaqhrib waalcishaa wuxuu kulmiyey salaadda maqhrib iyo salaadda cishe kaannahu in la labada salaad waa kuwe dabeedna wuxuu yidhi salaaddii maqhrib iyo salaadii cishe ayuu kulmiyey oo uu sameeyey eh, jamcu taqdiim ayuu sameeyey waa habeenkii musdelifo weeye wa salla alfajra salaadii subaxna wuxuu tukaday qabla miiqaatiha wakhtigeedii muctaadkee loo bartay wakhti aan ahayn looma jeedo salaadda wakhtigeedu inaanu soo gelin salaadda wakhtigeedu waa soo galay laakiin waxaa laga tilmaamaya awal wakhti buu ka tukaday wakhtiyada qaarkoodna dee waxaa dhici jirtay intaa inay in yar kadib dhici jirtay yacnii qadar yar oo dadku inay marka waxaa soo diyaargaroobaan ama weysaystaan ama wax la mida loogu talagalay tanna waxaa la doonaya hore in salaadda lagu sameeyo oo awal wakhtiga laga tukado oo cid marka xaaladan la sugaya ma jiro marka wakhtiga salaaddu waa joogtaaye waxaa laga tilmaamaya wakhtigii loo bartay inuu nebigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam bay ka yaro horraysay oo intii yarada intidaarka ahayd ee sugitaanka ahayd baan meesha ku jirin wadalika fi lxaji taasina waxay ahayd xajka gudihiisa ayay ahayd waa habeenkii musdelifo wey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaada maqhrib iyo salaada cishe habeenka musdelife inuu jamciyey jamcigaasna wuxuu jamcu taqdiim buu ahaa jamcu taqdiim ayuu ahaa maalinnimadii lafteeda iyo maalintii carafa duhur iyo casar baa la jamciyey marka marka sida degdega loo sameeyey cala kulli xaal ayuunbuu xoogaa marka tilmaamaya wa ilaa marka waxa salaadda marka waxa weeyaan duhur iyo casarba maalinta carafa waxaa lagu samaynaya jamcu taqdiim jamcu taqdiim ayaa marka lagu samaynaya yani saas yada wey habeenka musdalifa yani waxa weye jamcu taakhiir ayuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam salaadda maqrib iyo salaadda cishe laakiin waxa weeyaan haddii yani markaa deg deg loo soo gaaro jamcu taqdiim baa ka iman kara in labadaba marka la tukado wakhtigii maqhribka ayaa markaa ka iman karta nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyadoo aan rarkii la furin ayuu salaadaha tukaday marka calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamaya wakhtigii muctaadka ahay loo bartay wakhti aan ahayn ayaa loo jeedaa oo marka laga tilmaamayaa yani saas ayaa looga jeeda marka waxaa laga qaadanayaa in marka labadaas salaadood la jamciyo ayaa laga qaadanaya meesha lagu jamcinayaana waa musdelifa ayaa lagu jamcinaya laakiin hadday dhacdo dadka qaarkood inay marka dee soo gaari waayaan dad jilicsanaya wax wadaan waxay ku qaadaanna ay waayaan yacni waxa weeye ay noqoto markaa dee inay markaa ku habsaamaan carafa ay ku habsaamaan xaalka noocaasa waxay noqonaysaa markaa salaada inuu xurmadeeda ilaaliyo halkii aaba ku tukan karaa hadee fuqahadu waxay isku hayaan wakhtiga cishuu goormuu baxaya madaahibta qaarkood waxay qabaan nisfu leylku hadee haddii la gaadho wakhtigii cishu waa dhammaadan madaahibta qaarkoodna waxay qabaan oo ay shaaficiyadu ka mid tahay intaan salaadda subax soo gelin wixii fajru saadiqa ka horreeyo o dhan salaaddii cisho waa joogtaa dee haddii lagu socdo madaahibta qabta nisfuleylka inay ku eg tahay wakhtiga cishuu goorta ku baxaa waxay noqonaysaa xilligii salaaddaa kaa baxaya hadduu xataa sida kale aaminsan yahay khuruujan min alkhilaaf waxa fiican siuu khilaafka uga baxo inuu waxaweeye wakhti aan laysku haysan in salaaddii joogto inuu tukado waxay ka fiican tahay wakhti laysku khilaafsan yahay waad joogtaa iyo ma joogto inuu tukado waa ka fiican tahay waxa fiican ta khilaafka laga baxay marka hadduu halkaa ku habsaamo waxay noqonaysaa xaaladda noocaas ah oo islaam nisbileelkii bay kaa dhaafi doontaa inuu halkiisaba ku jamciyo ku tukado ayay noqonaysaa maqhribkii cishaha jamcu taakhiir ugu tukado nebiguna jamcu taakhiir buu tukaday oo salaadda maqhribia salada cisho ku tukaday xadiidka laba iyo siddeetan can caliyin radia allahu canhu qaala amaranii rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam cali wuxuu yidhi wuxuu amray rasuulku sala allahu aleyh wasalam an atasadaqa inaan sadaqadaysto bijilaali ilbudni yacnii geelii maryihii markaa korka laga saarayey geela inaan sadaqadaysto ayuu i amray oon bixiyo sadaqadu bixiyo allatii geelaasoo naxartu aan markaa waxa weeye gowracay oo dhuundhoway wa bijuluudiha hargaheedana inaan bixiyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ifaray oo i amray saasuu marka cali nabigu calayhi salaatu wasalaam hadyiga geela lagu qalaayo xaramka lagu qalayo wuxuu waday boqol geela ayuu soo kaxeeyey boqolkabana ugu tala galay in xaramka lagu qalo xadiis nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam afdalu alxaji alcaju wasaju xaj waxaa ugu fadli badan ka ugu qaylada badan uguna daadinta badan bimacnaa talbiyada lala qaylinayo labayk allahuma labayk yacni kay ugu qaylada badan ee aadka talbiyada loola qayliyey in badan ayaa ugu fadli badan uguna marka dhiig daadinta badan oo xoolaha xaramka lagu qalayaana ay badan yihiin marka qadarka waajibkoo keliya in lagu kaaftoomo ma fiicnee afdalku wuxuu yahay inuu ruuxu ka badiyo intuu kari karo dadka markaa waxaa weeye ladani inay xoolo badan xaramka ku qalaan ayaa fadli badan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kaa sheegay xajku inuu ku kala fadli badnaanayo sida markaa dhiigga xoolaha lagu qalo iyo dhiigga lagu daadiyo xaramka siduu u kala badan yahay inuu u kala fadli badnaanayo nabigu markaama wuxuu soo kaxeeyey boqol geeluu soo kaxeeyey boqolkaba xaramkuu ku qariyey hadda ari maahay waa geel waa boqol waa boqol tuldood saddex iyo lixdan tuldood nebigu gacantiisuu ku gowracay oo dhuunta ku dhufta isagaa bireeyey toddobiyo soddonkii soo hadhay wuxuu u wakiishay cali bna abi aalib oo ku yidhi iga gowrac toddobiyo soddonkii soo hadhay markaa cali baa ka gowracay boqolkiiba sidaasaa lagu gowracay waxaa laga qaadanayaa in markaa cid wakiilan karo ruuxu odhan karo iga gowrac niyaabadaasna ay markaa bannaan tahay ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo nebigu cali amray inuu markaa hargaha yacni geelaasi leeyihiin ee laga bixiyey inuu sadaqadaysto markaa sadaqadu bixiyo oo neefkii dee ilaahay dartii loo qalay ee nooc nusuka ah yacni ha noqdo marka waxa weyaan hadyi ha noqdo udxa ha noqdo caqiiqa ha noqdo yacni maadaama marka waxa nooc qurba ay tahay oo shidhaysi ayna iska ahayn ma fiicna haragga in la iibiyo si waxa weeye ilaahay aan cidi ula wadaagin wax adduunya ayna soo gelin yacni neefka oo dhan waa in ilaahay dartii loo bixiya marka hargihii inuu bixiyo oo sadaqadaysto waa u wakiishay waa amray wuxuu kaloo amray maryihii geela korka laga saarayey iyagana markaa inuu sadaqadaysto amray bijiraali ilbudni waxaa dhici jirtay wakhtiyada qaarkood wakhtiga dhaxantu aadka u daran tahay yacni maro marka waxaa geela la saari jiray meelaha marka waxa weeye dee dhaxantii aadka ugu badan tahay si aan dhaxantu wax u yeelin baa markaa mare oo kale la saari jiray wakhtigan markaa hadiga lasoo wadana waxaa jira shicaar baa la samayn jirayo halkaa kuruskaa laga yara sari jiray oo dhiiggu inuu ka yaro dareero si ay calaamad u noqoto in hadyi loo wado waa saris yar oo in yaroo dhiiggii saa uga dareerto marka taasna meeshaa la yaro saray baa marada la saari jiray xilliyada kale dhaxantana dee waxaaba markaa dhaxantaa laga saari jiray adigu maryaha calaa kulli xaal geela korka laga saari jiray ama wakhtigan marka waxa la yaro saray shicaarka lagu sameeyey calaamadii hadiga oo kuruska laga yaro saray si hadyi inay tahay loo garto marada korka laga saarayey ila meesha hadday saran tahay waxa weeye waa laga yaabaa marka wax inay xanuujiyaanoo wax isku taagaanoo farfadhaanoo caynka ah oo dabeedna marka uu ku dhibaatoodo waxbaa lagu yaro saaraya marka taasna in sadaqadaysto ayuu amray marka jiraalku waa maryaha geela kurska laga saari jiray ee xagga sare laga saari jiray weeyaan marka waxay ku tusinaysaa sadaqadii in cid loo wakiilan karo ayaa iyadana laga qaadanaya oo tawkiil lagu samayn karo ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk